alxamdu lilah rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu taعaalى baab اlaadaani wاliqaama wuxuu ku saabsanyay aadaankii iyo aqimkii aadaanka luqada aliclaam baa lagu yihahdaa waadin fi الnaasi fi اlxaj adin macnaa aclim ogeysii wey sharcanna waa alfaad maksuus ah oo ku tusaaya waktigii inuu galay waktigii salaada mafruudka ee faradka inuu galay tusaaya adkaarta maqsuusada iyo alfaadda maqsuusada weeyaan ee macruufka la yaqaano asalkana waxaa weeyaan qur-aanka kariimka iyo sunada nabiga sala allahu aleyh wasalam mashruuciyada aadaanka u daliila waidaa naadaytum ila asalaa marka salaada aadaantaan xadiidkii malik bn xuweyrid radia allahu canhu idaa xadarat الsalaat markii salaada la galo waktigeeda falyuaadin lakum xadukumaa walyawmakumaa akbarukumaa kiina weyn ah hayna aadaamo uu dhihi jira nabig sal lla alay slam midkiina hayna aadaamo kiina weyn hayna tujiyo <clears throat> iyo muadimiintii nabiga iyo hadyigii sala allah alay wasalam nabiga saxaabadiisaba marka aadaanku waa mashruuc khilaafkan kama taagna waxaa mura ka taaganya ma sunaa mise waa fardulkifaaya suna muakada miyaa mise waa fardu kifaaya sida raajixa waa suna muakada laakiin min shacaa'ir islam uu kamid yahay in la ilaaliyo ay laazim tahay xataa ay culamada qaar leeyihiin qofka imaamka ah haddii magaalo dhan wax aadaama laga waayo waa waa ku bixi karaa dagaal buu ku qaadi karaa ay leeyihiin nabigana calayhi salaatu wasalaam markuu ghaswada iyo jihaadka u baxo oo magaalo uu kor dego waa usugi jiray bal in aadaan ka yaray in kale haddii aadaan laga maqli waayo magaaladaas ayadaa magaalo gaalo inay tahay oo xarbiyiin ah oo in lala dagaal ay tahay ayaa lagu lagu qiimeyn jiray humaa sunataani alaadaan waliqaama watathniyadu humaa aadaanka iyo aqimkuba sunataani laba sunna wey saasuu ku tegay inay labadaba sunno yihiin aadaankuna sunna aqimkuna sunna wey maxaa loo aadaamaa fi lmaktuubaati salaadaha faradka dhexdooda salaadaha faradkaa loo aadaamay shanta ah ama wixii kale salaadaha ka soo haray qaarna waxaa ku soo arooray asalaatu jaamica in la yidhaahdo sida salaatulkusuufka oo kale iyo salaatu jaamica kusuufka iyo kusuufka iyo arrimahaas oo kale qaarna wax kusoo arooraya ma jirtaba ah wax kusoo aroorayba eh, ma jirto eh, sida ciidda oo kale ciideynka oo kale aadaanna male asalaatu jaamican la dhihi maayo wax la dhihi ma jirto sidii takbiirta loo qaadayo umuu imaamku istawule maxaa yeele soo aroray biduuna aadaan walaa iqaama walaa shay so walaa shay baa soo arortay lakina fi siyaaqi nafyi tufiid alcumuum walaa shay wax aadaanka wax ka horeeya oo la dhahayo ma jirto ciidaha markii laga hadlayo salaadaha kale laakiin in asalaatu jaamica iyo la yidhaahdo waa soo arortay salaadaha jamaacada lagu tukado humaa sunataani fi lmaktuubaati salaadaha faradkaha loo adaamaa xataa limunfaridin qof keligii tukanaya xataa waa aadaami wax jamaacaod haysataa male keligaa baa tahay iska aadaamaysa baadiyaa joogtaa cidlaa joogtaa masaajidaa lagu tukan keligaa ku tukantaa joogtaa waa iska aadaamaysa wa jamaacatin jamaacana xataa way aadaaman thaaniyatan labaad masaajidkii jamaca horaa ku tukatay oo aadaantay oo aqimtay oo jamaacadii dhamaatay jamaaco kalaa damcda inay tukato ayaduna waa aadaamaysaa bxay meel yadharu uu daahiraya shicaaru shicaarka islaamka shicaarkaasi aadaamka ee calaamada islaamka ee diinta kamida ah su u muuqda darteed su u muuqdo oon loo waayin ayaa xataa munfaridki keligii tukaday tukanayay uu aadaamaya marka aadaanku ma aqu xaqu lfardi baa mase waa xaqu lwaktina waa lasku hayaa culimada arki doonaa waktiga xaq uu leeyahay mase waa wati waa waa faradka wakti uu leeyahay walaadaanu aadaanku afdalu waa ka fadli badan yahy min alimaamati imaamadii oo culamada way ku murmaan aadaanka iyo imaamnimada qofka inuu muadin noqdo iyo inuu imaam noqdo kee fadli badan ya walaadaanu afdalu ah, khalad tiina khalad ah, khalad baad dhex mardaa maanta ii gara <laughs> eh, <coughs> saxa walaadaanu afdalu min alimaamati marka aadaankii iyo aqimkii oo wada socda iyo ma ahe aadaankii iyo imaamadii baa lasqaabilinayaa aqim hadduuna wadanin arrimaha way jiraan qaar waxay leeyn aadaanka iyo aqimka wada socda yaa imaamada ka fadli badan qaar waxay leyn may aadaanka keligii oo aqimka laga reebay iyo imaamada imaamadaa fadli badan qaar waxay leyn maya imaamada mar walbaba fadli badan imaamada mar walbaba fadli badan qolada le marka aadaankaa fadli badan wixii kusoo arooray aadaanka iyo daacigaasi u yeerahay dadka in la ajiibo iyo ajirka lagu sheegay almuadinuuna adwalu naasi canaaqan yowma alqiyaama iyo shaydaankii iyo wax alla wixii maqlaba inay maqraati kacayaan fadaa'il aadaan ayay cuskanayaan ku dhegayaan aadaanka fadligii kusoo arooray qoladale imaamada fadli badana waxay leeyihiin liannahu camalu rasuuli sala allahu aleyh wasalam wa alkhulafaaء arashidiin wadiifadii nabiga iyo khulafada maxay ahayd ma aadaan bay mise imaama imaama hadduu wax ka fadli badan uu jiri lahaa uu qaadan lahaa rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam midda labaad waxay leeyihiin addacwatu ila shay shay oo dadka loogu yeero iyo shayga laftirkiisii la sameynaya laisku shayga shaygaa ah fadli badan da ah, dad waxa ugu yeeraysa war imaaday buu ka leeyahy wixii dadka loogu yeerayo qofka la fulinayo tatbiiqinayo yaa ka fadli badan qofka dadka ugu yeerayo ilan yeeritaanku waa wasiila laakiin samaynta waa qaaya wاlgaayatu afdal wamuqadama min wasiila bay leeyihiin marka salaada qofka tujinaya ka fadli badan qofka imaamada ee aadaanka aadaamaya dadka u mar wan baa ka taagan lakin sida raajixa mida inay imaamada ka fadli badan tahay naam walaadaanu marka labadii musanifka marka waa ku ilaaqay qowlka adharkahaa iyo qowlka marjuuxaha labada qowlba waa ku sheegay wuxuu ku yihi walaadaanu aadaanka yaa afdalu ka fadli badan min alimaamati buu ka fadli badan yahy imaamanimada wa qiila waxaa la yihi cagsuhu cagsu hada alqowl oo ah imaamadaa ka fadli badan aadaanka waa saas fa in adana almunfaridu qofkii munfaridka a ah keligii tukanaya hadduu aadaamo fii masjidin masaajid dhexdiibus buu ka aadaamay masaajidkaasoo sulliyad la tukaday fiihi dhexdiisa jamaacatan jamaaca lagu sii tukaday buu keligii intuu imaaday jamacada ma la tukaday haa aadaan buu ku dhuftay see yeelaya lam yarfac sawtahu sawtkiisa kor ooma qaadayo asagaa ismaqashiin aadaan asaga ismaqashiin lannahu qasadkii dadka markii la aadaamayo wuxuu ahaa iclaamu naasi bidukuuli lwaqti iyo jamacada dadka laskugu yeero jamacada la tukay marka asaga naftiisa hasku khaas yeelo wa ilaa haddiise aan jamaacaba ayna tukanin rafaaca kor ba uqaadaya wax ka horreeya haddiisi jirin saa marka u wixii u imaada iyo wixii u gaarayso aadaankaas nasiibkiisu wa ilaa rafaca wa sidaas munfaridka la yihi qofka munfaridka sida la yihi yaa aljamaacatu thaaniyatu jamaacada labaadna waa sidoo kale oo laa yarfacuuna sawtahum sawtkooda kor ooma qaadayaan leanna waaa waxay keenayaan ihaam haddii sood kor loo qaado in qol qoladii tukatay hore ay umaleeyaan in waktigii kale la galay duhur beheeda casarkeed in la galay bay umalayn karaan marka ayagaa isku gooni yeeli laa yarfacuuna sawtahum mikrofonka iska dhaafayaan gudahan ba iskaga aadaami wa yusanu lijamaacatin yusanu waxaa la sunneeyaa lijamaacatin jamaa lijamaacati nnisaai jamaacada haweenka ah ayagu aliqaamatu baa loo sunneeyaa duuna aadaani aadaankase maya waa aqimanayaan haddii keligood jamaaco yihiin oo haweena yihiin wax rago u aadaamana ay waayaan ayagaa intay iska aqimtaan ay iska tukanayaan ma aadaamayaan si laakiin haddii la helo mu-adin raga u aadaamo intuu u aadaamo iskaga taga ayaduna waa saxo dhibaato ma laha islaamtii nabiga alay salam u samayn jiray ninka mu-adinkaa ee u aadaami jiray laakiin ninka mu-adinkaa u aadaamay hadduuna isaga iyaga imaamu noqonaynin ku daba xidhan maayo intuu aadaamo ayuu leeyahay istujiye waa ka tegaya masaajid kale meel kalo aadam saasa sax oo raajix ah qowlka kale waa qowl daciifa inuu ay safka dhinac ka gelaayo kaas waxa qowl daciif weye lakin waa jiraa wa jamaacatu nisaa haweenkii jamaacadooda aliqaamatu baa usugnaaday duuna liaadaani aadaan samey ma aadaamayaan <clears throat> lianna sawtahuna cawra bay leeyihin sawtkooda waa cawro marka ma dhawaaqayaan oo qayladaas iyo dhawaaqaasa la diidaya haweenku si aynan salaadaba aynan kor ugu qaadaynin haddii ay ajaanib wax ka agdhow yihiin walaa yu ma aadaamayo qofku lifaa'itatin lisalaatin faa'ita salaad tagtay salaad tagtay oo aadaankeedii iyo waktigeedii o dhan u tegey hadhow baan qadayno waan u aadaay ma dhahaayo fi ljadiidi fi lqowli ljadiid qowlka jadiidka sidaasuu ku tegey laakiin kayruladhar weeye qowlka jadiidka marjuux waaye waa laga xoog badan yahay wa yu-adinu lahaa waa u aadaami maye waa u aadaami fi lqadiimi qowlka qadiimka wa huwa qowlka qadiimka aladharu ee alasax qowlka asaxana waa qowlka qadiimka wey qowlka shaafici raximahullah laba qowl buu leeyahay jadiid iyo qadiim markuu joogay ciraaq ayaa la dhahaa qowlku ku hadlay iyo madhabkiisi iyo masaladii uu tanqiix tarjiixiyey iyo uu fatwooday iyo ayaa qadiim la yihahda masar markuu tagay oo ku dhiman doonana wixii uu ku hadlay waxaa la dhahaa jadiid baa la yihahda qadiimna waxaa la dhahaa intuu ciraaq joogay jadiidna waxaa la dhahaa markuu masar masar uu joogay marka waad artaayo mar walbaba jadiidka inuu raajix ahayn hadda waa kuwa muuqataa sidaasaa sax ah musanif uu sheegay leanna waxaa sugnaatay nabiga caleyh isalaatu wasalaam inuu ka tegay salaaddii suba hurdo ay ka tagsiisay isagay saxaabadiisa waa kaceen meel kale tageen weysaysteen waa loo aadaamay waa loo aqimay sunadii ka horreysaa la tukaday labada ragcadood ee sunadeed kadib baa salaaddii faradkii la tukaday siday ahayd baa loo tukaday siday ahayd baa loo tuka la jahray marka qowlkaasaa qowl raajixa xoog badan waana aakhiru cahdi bay aheedoo ghazawaadka u dambeeya nabiga uu duula bay ahayd qaswada iyada qoladan laakiin qowlkan jadiidka imaamka uu ku tegay hore waxaan ujeeda qowlki qowlka qadiimka ka lehe qowlka jadiidkae dambe oo u qaatay ayaguna waxay daliishanayaan qisadii qaswat lkhandaq nabiga alay slam salaadii casar iyo salaaduu ka tegey waa qabeeyey aadaana lama soo aroorin aadaana lama soo aroorin laakiin badxa badxa madiina intuu ku waxaystay markaa habaanayay gaalada ee mala allahu qubuurahum buyuutahum naaran waa kii lahaa shaqaluuna can salaati lwusta salaati alcasri aadaan lama sheegin waa tukadeen ba layidhi marka in la sheegin iyo inaan la sheegin qowlka sheegay caddeeyey ayaa ka xoog badan qowlka aan cadeynin maxaa yeelay mujmal iyo mubayin wey mujmal iyo mubayin kee la qaadan mubayin kaa la qaadanaya Ah, midka asaga mujmul weyaan ma aadaami mise ma aadaamin lakiin inuu aadaami baa sugnaatay kaasaa marka la xoojinaya waa loo aadaami marka aadaami wa huwa buu ku yidhi fain faatathu salawaatun salaada hadday qofka ka tagto saddex salaadood afar saladood shan salaadood buu ka tegay oo qaba ah see la yeeli lam yu u aadaami maayo limaa bacda aluulaa midda u horeysa wixii ka dambeey u aadaami maayo tartiibka waan soo maray in qalbaha si u kala horeeya loo qadayn duhur buu ka tegay casar buu ka tegay maqrib buu ka tegay cishuu ka tegay inuu qadayo u rabaa marka aadaami hore u aadaami duhurkii buu tukani casarkii u aadaami maayo lakin waa loo aqimi salaad walba wa fi luulaa midda hore laftirkeedu in loo aadaami hadday faa-ito tagtay tahay alkhilaafu khilaafkii baa ka jira ashaaxadiya wey alkhilaafu khilaafkii baa ka jira khilaafkee waa kii hadda jadiid iyo qadiim lulahaa wey uulahaba laisku haystaa mida midda dambe maranka batan aynan jirin fa in faatatu salawaatu salaadaha hadday ka tagto lam yu-adinu aadaami maayo limaa bacda aluulaa ee salaada hore kuwa ka dambeeya ee salaadaha kale ee qadaha la socda u aadaami maayo limaa bacda alula midda hore wax ka dambeeya wa fi lulaa midda hore in loo aadaami baa alkhilaafu ka jira laakiin allah daharu muxuu yahay in loo aadaami in loo aadaami waa qolka qadiimka haya wa yuqiimu likuli waaxidatin se mid kasta se waa u aqimayaa salaad kasta oo salaadaha uu qadaynaayo ee fawaa'id ee tagay shan lix waxay ahaadaanba waa aqimaya aqimki aqimki waa u aqimaya lakin u aadaami mahayo dhamaantooda midda hore wa la isticmaalayo ee lagu ah, sagaal iyo toban si lafdi weeye cinda shaaficiya iyo toban ah, markii lagu daro tafwiibka iyo tarjiica iyo lagu darana kow iyo labaatan bay noqonayaan tawiibka iyo tarjiica marka lagu daro maxaa la dhaha tawiib iyo tarjiic a waxa la tarbiic tarjiic tawiib ayaa jira tarbiica waxaa weeyaan afar afar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah afar jeer la dhaho tarbiic waay tarbiicu takbiiri tarjiica waxaa weeyaan shahaadateynka khaas ku tahay ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah inta hoos u tirahda ashhadu an la ad kor hadan uqaadi ashhadu an maxamad rasul ashhadu an kor baad uqaadi tarjiic wey marka haddii tarjiic lagu daro tarbiicina lagu daro tarbiic shaaficiy wala qabaane tathwiibka lagu daro tathwiibku muxuu yahay asalaatu khayru min anowm saddex tathwiib baa jira saddex tathwiib yaa jira laba waa mashruuc midna waa bidco mid labada mashruuca waxaa weyan waa asalaatu khayru min anowm tathwiib wey aadaanki alfaadiisa salaadaha kale o dhan ay lahaayeen lafdi gaar ahoo lafdintibaah ah baraarujin gaar ah xaalad hurdaa lagu jiraa salaada subaxe in dadka lagu toosiyo loola jeedo salaada uu isku dhejinayo salaada hurdada isku dhejinayo salaada ka fiican waa nooc tathwiil wey taa waa mashruuc <clears throat> aadaanka hore ee salaada muxuu ahaa subax baana iska leh wاkhilaafu bayn ahli culamaa waarid waa garanaysaano midka dambe waa ku jira midda dambe iskale qola qabtana way jiraan oo daxanaabilada iyo xarameynka aadaanka dambe yo asalaatu khayr min anam la geliyaa marka xadiidka nasaa-i kusugnaa ida kana fi ula xadiida maxduura midda hore ula uuladaasasku haya ula bictibaari aliqaama miya mase ula biictibaari alaadaanayn markii aqimka iyo aadaanka laisku fiiriyo ula ayaa la yidhahda lidalika bayna kuli aadaanayni salaad bayna kuli aadaanayni salaad baa soo arortay aadaanayna waxaa loo jeedaa aqimka iyo aadaanka aqimka aadaan baa la dhaha oo labadaba waxa wey midna iclaanu dukuuli lwaqti midna iclaanu qiyaami salaad waayo labadaba iclaan wey aqimka iyo aadaanka midna aadaan waqtigii baa laguu sheegaya in la galay midna aqimkii baa salaadii in loo istaagaya lagu tusaya calaa kuli xaal masalada khilaafka halkaas sal ku hayaa sabab khilaafka waxaa weeye xadiidka asaga aulaadaas maxaa loola jeeda wasab khilaafka laakiin muxuu aha waxaan ka hadlaynay tathwiibka meeshu dhacaya oo laisku khilaafee salaada subax inay leedahay waxaa weeyaan waa mid koobaad mashruuc wey tathwiibka labaad ee mashruuca waa aqimka hadi aqimka laftirkiisa ayaa tathwiib la yihahdaa xadidkii waad garanay nabig aley isalaatu wasalaam shaydaanku ka hadlayay markii la aadaamo adbara shaydaan walahu duraat markii aadaanka u bogo waa soo noqonaya aqimka marka waidaa huwiba baa soo arartay idaa thawiba aqimkaa loola jeedaa tatwiibka bidcada waxaa weeye waxaan aadaan ahayn in lagu qaqayliyo ah, waxaan aadaan ahayn maadinkii qabla aadaan in wax sheego ama aadaan kadib wax qaqayliyo ah, salaa salaa iyo soo gaara iyo dambeeyo ma gaari iyo in allaha malaaikatu yusaluuna cala anabiyi iyo aayada la akriyi iyo waman axsana qowla mima dacaa ila allahi iyo yaa arxamu raaximiin iyo alfaada noocaas oo kala in la qaado oo meesha mar walbaba loo lagu mar xilli walbaba meeshaas lagu hagaajiyo oo shay mashruuc ahoo waktigaa leh oo makaankaa le laga dhigo taa iyada waa bidca lam tathub can rasul lah sal slm walidalika cabdullahi bn cumar radia allahu canhu fii masaajid buu tegey muadinkii baa wax qaad qaaday markaasu wuxuu yii naga soo wad maulihiis baa la socday naafic naga kaxee buu yihi waa qoladan waa qolo bidceeh muadinka masaajidkan masaajid bidca weya naga soo wad iskaga tegey marka alfaada aadaanka ma lagu kaaftoomi wuxuu leeyahy marka musanifka raximah llah wyuqimu alfaad اadaan waliqaamati macruufatun waa la yaqaanaa marka waxaan ihi aadaanka kow iyo labaatan markii lagu daro tarjiica iyo tafwiibka shaaficiyada lafdi wey wayajibu waxaa waajibaya tartiibuhumaa aadaanka alfaadiisa in la tartiibiyo aqimka alfaadiisa labadoodaba in la tartiibiyo tartiimyada waa aqimka iyo aadaanki in la tartiibiyo oo allahu akbar allahu akbar laga bilaabo in ashhadu an laa ilaha illa llah ka bilowdo ma sax ma ashhadu an laa ilaha illa ka bilowdo ama xaya cala salaad ka bilowdo lama ogolo tartiib sida ku imaatay allahu akbar allahu akbar saa ku wad waxaa kale oo iyadana waajiba almuwaalaat ah, walmuwaalaat fain sakata inuu xiriiriyo oo unan hakad u yeelin dheer fain sakata hadduu aamuso allahu akbar allahu akbar markuu yihi shib iska yiriba waa aamus aw takalama ama wuxuu ku hadlay hadal kale fi ahnaa'i ahnaa'i ilaadaani aadaanka dhexdiisii bu wax kale ku hadlay allahu akbar allahu akbar markuu yiri hadal iyo sheeke iyo ariga la xareeyey iyo albabaha soo xidha iyo kanaacada wax buu galay Ah, aw takalam fi athnaahi dhawiilan se in dheer buu aamuskaas wuu dheeraa ama aamuska ama ma hadalka waa hadal dheer buu ahaa see la yeeli badala aadaanu aadaankiisi waa buray aadaankii waa buray liannahu maqsuudkiisiibu meesha ka baxay maqsuudka ka baxay qofka marka qof iska takbiirsaday inuu yahay unba dadka umalaynaya mooyeene mu-adin loo malayn maayo badala aadaanuhu falyastanifu marka hasoo bilaabo a ha soo bilaabo ah, wain qasura hadduusa gaabto maxaa gaabtay sukuudkii baa gaabtay hadal yarbuu buu hadlay aamusay aamus yar buu aamusay ama hadal yar buu hadlay falaa ma bilaabayo salaad aadaankiisa waa sax wey falaa dhib maleh wa aqalu maa yajibu waxa ugu yar ee waajibka ah, aadaanka xaggiisa marka laga hadlayo xagga rafcu sawdka laga hadlayaaye an yusmica nafsahu naftiisa waa inuu maqashiiyo in adana hadduu aadaamayo wa aqaama u aqimayo linafsihi naftiisa waxa ugu yar aadaanka sawdkiisa ama dhawaaqiisa inta ugu yar ee laga raba waxa wey asaga inuu ismaqashiyo waa hadduu asaga uu naftiisa keligii u aadaamanayo u aqimanayo qof kaleba uun la joogin asaga waa inu ismaqashiyo waa inta ugu yar laakiin xadidka cabdiraxmaan binu sacsaca lakiin nabi aley isalaatu wasalaam uu dhihi jiray markaad baadiyahaada iyo arigaada aad joogto sawdkaada kor u qaad bu nabi aley isalatu wasalaam adoo adda maxaa yeelay sawdkaa dheer meeshuu gaarayo jini iyo insi iyo shay ma maqlo ilaa maqlaatibay kaaga noqonaya nabi sala allahu aleyh waali wasalam marka in laska dhawaaqo qayliyo ayaa fiican maratiqyama ku noqon lakin inta ugu waajibka marki laga hadlayo yuu ka hadlaya waaqalu ma yajibu an yusmica nafsahu in adana hadduu aadaamo waaqaama ama aqima linafsi u aadaamayo aqimayo fain adana hadduuse aadaamayo oo waaqaama uu aqimayo lijamaacatin buu u aadaamayaa wajaba waxaa waajiba qadarka kista kasta waajibka ama qadarka waajibka waxaa weeye ismaacu waaxidin mid inuu maqashiiyo jamiicahumaa aqimkii iyo aadaamkii hal qofa ugu yaraa waa inuu maqashiiyo aqal aqalu ljamci wey halkaa uu maqashiyey iyo asagi marka isku daro jamaacay noqdeen marka in jamaaco la gaarsiiyo oo masaai aadaanku in dadka jamaaca iskugu imaadaan baa loo aadaamaye hal haddaad maqashiiso jamaaco waad waad ku rumowday jamaco waad gaarsiisay ah. walaa yasixu ma asaxayo alaadaanu aadaankii qabla lwaqti waktiga hortiis waktigoona la gaarin ba in laiska aadaan ma banaano ila subxa subxii mooyeen salaada subax besa laga soo reebay waxaa kaloo laga soo reebaa cala araajix aadaanu lawal lisalaati اljumca adaanka hore ee jumcada waxaa banaan inuu dhaco qabla zawaal qabla zawaal waa la adaami karaa ah, xanaabiladu waaba la tukan karaa waa la khudbeyn karaa bay qabaanba qabla zawaal qowl kamid oo raajixa laakiin salaada subax unbaa laga hormarin karaa aadaanka hore ee salaada wuxuu dhacaa qabla waqti buu dhacaa waakii nabig alay slam dhihi jiray ina bilaalan yuadinu bilail muadin bilaal wuxuu aadaama habeen buu aadaamaa fakuluu washrabuu xataa yuadina ibn um maktuum iska cuna suxuurta oo iska caba ilaa ina mugto aad ka maqashaan rasul a slam fa inahu yajuuzu waxaa banaan an yuadina inuu aadaamo lahaa salaadii subax aadaankeedii hore bacda nisfi leyli nisfuleil kadib ayaa loo aadaami karaa nisfuleil lakiin xilliga saxarka fiican si dadku ay suxuurta ugu kacaan oo kii taagnaana uu suxuur ugu soo noqdo kii hurdayna uu u kaco sidaasaa afdal ah wayundabu waxaa la suneeyaa ahaaratu in la dahaaro qaato sunooyinka loo sunay muadinka waxaa kamid a dahaara inuu weyse qaato maxaa yeelay jamaacadu dadka ugu salaadu dadka ugu yeelaya salaaduna shuruudeeda waxaa kamid a dahaara in marka isaga uu dahaaro qaato oo dadka uu u yeelay waa la gaaray waqtiga soo weyse qaato imaada asagiina inuu noqonin qowlkiisa iyo ficilkiisa qof ay iskhilaafsan yihiin ayaa fiican waa inuu dahaaro qaato wاlqiyaamu waa sunaa inuu taagan yahay oo istaa ku aadaamo isagoo taagan qum ya bilaal fanaadi salaad nasaar nabig alay slam bilaal o istaag oo salaada u aadaan marka walqiyaam in la istaago midda labaad istaaga eh, ayaa sawdka lalintiisa ku fiican qof fadhiya iyo qof taagan isku meel ma gaara codkiisa qofka taagan baa ka fog kulama aad meel dheer sii fuushaa kasii fiican weliba oo codka uu meel fog tagayaa wa istiqbaalu lqiblati qiblada in la qaabilan iyaduna waa sunno lianna waa ashrafu makaan shay ugu badan wey waliltifaatu <coughs> iltifaat maaha ayadana sunna ah in meelaha geesaha la fiiray labada dhinac fi lxaycalatayni labada xaycalatayn xay cala asalaat iyo xaya cala alfalax markuu muadinka leeyahay inuu fil uulaa midda hore yamiina midigta uu fil uulaa xayacratada hore yamiinan uu fiiriyo fi thaaniyata midda labaadna shimaala bidix inuu fiiriyo ayaa sunno ah waana xadiidkii wahb wahb bin cabdillahi suwaay laakiin <coughs> ka warinay xadiiskiisa bilaal markuu fiirinayay waan fiirinaya marka ana waan la fiirinaya aggaan la fiirinaya aggaan la fiirinaya waa kii lahaa xajat lwadaac <coughs> marka fiiradaas marka waxaa weeyaan labada xaycalataynka ah qaar waxay leeyiin culamada midda koobaad horeyba usii jeedi ta labaadna midig baad fiirin xaga calalfalaaxda iyadana midda koobaad xagga fiirin wajigaada midda dambana bidix baad fiirinaysaa marka si sawdka uu dhinaca dhinac walbaba ugaaro dhinac walba ugaaro leannu aadaanka waxa maqsuudka ee laga leeyahay taabanayo aadaanka taabanayo waa xaga cala saxaya calalfalaax inta kale waa dikri inta kale waa dikri mar kasta waa la dhahaa lakin xaga cala saxaya calafalax meel kastale uma dhaho aadaanka masaas kale ashhadu an laa ilaha illa meel kasta kudhigi karta Eh, allahu akbar allahu akbar markasaad kudhigi karta lakin xaya cala sax alfalax waxaa weeyaan wixii taabanayay aadaanka toos oga hadlaysaa marka waa inaad gaadhsiiso walidalika nabiga alay slam ninki indhoolaha u imaada wuxuu yihi tasmacu xaya cala salax iyo cala alfalax ma maqashaa allah akbar iyo allah akbar iyo shadu allah muu dhihin xaya cala salax xaya cala alfalax ma maqashaa buu yihi fa ajiib soo ajiib marka labadaas marka si gaara ah, waxaa la rabaa dhinacaana inay maqla midigna inuu gaaro ilan dhinacaad fiirinaysu sawdka inta badan usii ordayay bidixna ayadana sidoo kale saasaa sunadu ay tahay iltifaat fi lxaycalatayni fi lulaa yamiina wa fi thaaniyati midda labaadna ayaduna shimaalan bidix buu fiirinayaa fayalwii fayalwi wuxuu wuxuu leexinayaa oo qalloocinayaa cunuqahu luquntiisuu qalloocin bes marka dhinac la fiir luqunta un weeyaan walaa yuxawilu ma leexinayo ma qalloocinayo sadraw xabadkiisa iyo waqadamey gomadiisa inuu xabadka oo dhan ba xaggaa aad siiyo midig haddana xaggaa bidix u leexiye ma aha ama gomadihii lugihiiba uu xagga u duwa ma ahee luqunta keliya wey ah, waxaa la raba in midig uleexato bidix uleexato w wayukrahu waxaa la karaahiya oo la nacaa lilmuxdithi qofka xadadka qaba inuu aadaamo yukrahu aadaam aadaamki baa loo karaahiya lilmuxdith qof xadad qaba xadad asqar uu ka hadlaya wayse ma qabtid inaa aadaanta karaahiya wey ah. dahaaro ma tihid leanna waxaa soo aroortay nabiga alay slam inuu dikrigi ilaahay u dahaaro qaadan jiray oo uu xataa eh, salaanta la salaamo mararka qaar una radinin ilaa uu tayamumo gabagabaystay marka aadaankuna waa dikri wa karaahatu ljunubi jinaabada midka qaba karaahiyadiisa ashaddu sii daran leannahu janaabadu waa xadath eh, akbar ah asqarkii akbarki waa isdhex galay marka asqarka waa karaahiyo kii akbarkaa baa kasii daran oo janaabada ahaa wa fi liqaamati aqimkiina aqladu waa sii adagta adoo aqimaya salaadda u aqimaysa inoodan weyse qabin karaahiyada waa sii adagta sababtoo ah salaadii baaba loo istaagayaaba waktigii baaba su dhamaaday xiligaa ayada ah inaad wax kale ku mashquulsho waysaan aadi tiraahdo munaasab ma aha wa fi liqaamati aqimka in wayselaan lagu lagu aqimo yo aqladu karaahiyadaasa si adag oo sii foolxun wa an yuadana in la aadamo wayusanu bay ku xidhan tahay karaahiyada kuma xidhno wayusanu xaggaa horey kuxidhanta inta waa iska jumlo muctarad wayukrahu lilmuxdithi wakarahat ljunubi ashadu fi liqaamat aqlab warka sunooyinka ku noqo wa an yuadana wayusanu an yuadana in la aadaama sunaa calىa mawdicin meel caalin sareeya meel sare in laga aadaamo ayaa sunaa walidalika waxa la yihahda minaara ayaa la samayn jiray hadda minaaradan mikrofoonada oo in la saaro unba iyo haddee sawdkii baa malkaas ka baxaaya aga waxay samayn jireen minaaradda intii la fuulo yaa korkeeda laga aadaami jiray markaasa sawdka meel fog la gaarhsan jiray marka ama meel buura ama guri walidalika bilaal radia allahu canhu gabadh ansaar ah oo ree ansaareeda ansaariyada ayuu gurigeeda korka kara kaga fadhiisan jiray korka kaga fadhiisan jiray halkaas waqtiga ka ilaalin jiray kana aadaami jiray calaa mawdicin caalin wa biqurbi lmasjidi masaajidka meel u dhow ayaa iyadana sunno ah meel masaajidka agtiisa oo aan ka fogeen ayaa sunnaha in adaanka u ka dhaco isaga dadka lagu yeerayaa wa an yajcala inuu yeelaa sunnaha usbuceyhi labadii safarood fii simaakayhi labadiisa maaragtay cajow ama cakow fara dhagaha salkooda imsaa ugeliy faraha yan isbuceyhi yan daraf isbuceyhi baa loo jeeda farta fiideeda inuu samaaka iyo saa ugeliyo meesha cakawa dhegta ayaa sunaa taasna waxaa weeyaan laba faa'idaa ku jirto mid waxaa weeyaan sawdkiibaa aruuraya oo kor ukacaya marka dhagaha aad qabsato iyo markay dhagaha furan yihiin oo neefta ka baxayaan isku sawd ma aha dhagihii marka farta la geliyo sawdkii isagaha waa dheeranaya ta labaadna waxaa weeyaan qofka aan arkaynin ama aan maqlaynin maan ujeedaa aadaanka ma maqlo sawdkii iyo eh, muxua dabeelihii iyo ama maya waa dhaga adag oo culus yahay ama waa dhagoolba waxba maar maqlo waxba maqlo dadkaas markay arkaan ninka dhagaha faraha kula jira ee sidaa leh waxaa u arkaya inay salaadii uu ninkan u aadaamayo ama u waqiba garanaya wa an yajcala usbicayhi fii simaakayhi inuu yeelo wa an yuratila wayusanu waxaa la suneeyaa an yuratila alaadaana inuu aadaanka tartiibiyo ah, una dadejinin kala qaadqaado kala dhigdhigo wa an yudrija inuu dareeriyana waa suno aliqaamata aqimka aqimka leannahu maqsuudka aqimku ma aha dukuulu waqti salaad dadkan jooga xaadirka un baa lalehay ka kaca salaaduu istaaga marka wax waqti lagu dheereeyo ma meesha kuma jirto walidalika xataa sawd ahaan aadaanki aqimka aqimka ka gaaban aqimka ka gaaban sida aadaanka udhawaqaysa uma dhawaaqaysa wa yushtaradu waxaa la shardiyaa kownulmuaadini muaadinka inuu yahay musliman muslim gaal baa baxay oo gaal aadaankiisa lama aqbalayo lamana aadaan lagama dhig muadin lagama dhiganayo tawxiidka hore aaminsanaynba hadduu dhawaaqo aadaamo isqardixiyo dhawa ni aadaami maxaa la fali ashhadu an laa ilaha illa lah ashhadu an rasul ku yirahdaa muslim weeyaan muslim baa taa dhehena waa islaamta markuu ashahataba muslim baa tahay daahirka waa saas a ah, marka anaga dahirka ma xukumaynaa ma ashahatay ma aadaamay ha bes waa islaamta hade ah, hadduu dhah adana ma islaamin ma ridowday gaal baad noqotay sucaada la dhihi marka eh, waa inuu waa yushtaradu kownu maadin muslima waa inuu muslim yahay wixi lagu islaamayay buu ku dhawaaqay le moti wuxuu lagu islaamay muxuu ah qofka hadduu shahaato maxaa la dhihi aka usama binu zayd xadiskiisa waad garanaysaa qofka isagoo dagaalamayay isagoo waxaynayay baa oo muslimiinta leynayaybu intuu dhawaaqay tawxiid ku dhawaaqay waxaa layihi khalaas looma dhawaan karo hadduu intuu soo istaaga u yidha waan aadaami aba ka dhowba tanaba ka dhow marka muslim weeyaan ah, waxay ka soo baxaa uma haddana la sugi dayib wmusliman baa shardiga caaqilan inuu caaqil yahay majnuun waalan iska dhawaaqay la aqbali maayo isagana ah, caqli lahayn wa mumayizan baa shardi ah inuu yahay qof tamyiiz leh wax kala sawci kara oo caqli leh ilmo yar oo aan sami sami aho weli aan tamyiiz gaarin kuma jiro dakaran waa inuu yahay in adana lirijaal hadduu rag u aadaamayana waa inuu yahay muxuu ahaa lab waa inu yahay nin waa inuu yahay ah, dara u aadaamayo wakadalika in adana lilnisa hadduu haween u aadaamayo haween waa u aadaami karaa haweenkana waa u aadaami karaa ee waxaa laga hadlayaa un haweenku ayagu de maray aqi mooyaan aadaan male wa nudiba waxaa la suneeyaa haddana sunadiiba ku noqday shuruudii iyo sunankiiba isku yarxdaraya musanifka iyo karaahiyaadkii isku dhexdaraya yukrahu wayundabu wayushtaradu saddex shay wey markaa uu isku dhexdaray wayundabu wanudiba waxaa la suneeya kownuhu xuran inuu xor yahay leanna qofka xorkaa ah kaamil weeyaan waa qof dhamaystiran oo axkaamtii faraxbaati o dhan bay ku qumaysa bikhilaafi cabdi eh, addoonkii isagoo wax badan oo waxaa jira ka dhacay ka dhacayay baa jira wa cadlan baa sunaa inuu yahy qof caadil oo faasiq aan ahayn faasiq baa baxay kabiirada ku dhacaayey muxaramaadka iyo munkaraadka waajibaad ka tegaayey ah, faasiq lama aqbalayo lianna waktigaas uu dadka ugu yeeraayo laguma kalsoona in jaakum faasiqun binabay fatabayanuu leanna wuu aadaamaya xaya cala salaad buu leeyahay iyo qad qaamat salaad waktigaa uu dadka ugu yeeraayo ama salaadaas lama lama aamini karo kol hadduuna caadil ahayn waxaa kale oo iyadana cadliga loo shardinayaa waxaa jiri jirtay manaaradaa la furi jiray meel kore markaa lianlaa yatalica cawrat annaas baa la yidhaha cawrat anisa haweenka marka member bay fuuli jireen waxaan jira minaarad minaarada markuu fuulaha reerkii o dhan hoos buu ka ka noqon marka inuu dadkii iyo haweenkii guryahooda joogay ee iska dharyaraystay iyo mas ku jiray iyo waxaas inuuna fiirin qof caadila marka oo waxaas looga looga cabsanaynin waa inuu yahay oo faasiq uunan ahayn wasayitan baa shardi ah dabiga isku cadfan yahay lakin wasayitan baa sunno ah qof sawt dheer sayid rafiicu sawt qof xabeeb lahoo guuxaya oo goraya lama rabo qof dhawaaq dheer baa la rabaa sayitan ah, walidalika cumar bn khadaab radia allahu canhu alahar fi lbukhari ku imaanays wuxuu leeyahay adin aadaanan santan wailaa factazilna muadinkiisa aadaan dheer oo quruxsan ku had aadaan haddii kalena dhaaf buu yiri waaba cazilayba wailaa factazilna ah, imaamnimada iyo muadinnimada iyo waxaan hadda qof walba uu iskala boodaayo awsaaf bay leedahay awsaaftaa uu sheegay nabiga alay slam slafku ay sheegeen awsaaftaasa qofka cayini qofka cayini hadda ado ad imaam lagaa dhigo oo lagu imaam baad noo tahay shuruuddii imaamadiina aadan waafaqsaneen imaam matid imaam matid maxaa yeelay imaamadu sideedaba waa mucayan yaa cayinay rasuulka cayinay alayh salaatu wasalaam tacyiinkii nabiga iyo tacyiin qof kale commitee ay cayinta ada isku dhacda kee la hormarin kii nabiga la hormarin alayh isalaatu wasalaam ah, marka imaamadu qof walba inuu meesha iska galo ma aha shuruud bay leedahay mu-adinkuna waa sidoo kale oo oo hebel baa shaqala-aan maanta eh carruurtii ama rajoynhaye aan noo aadaamo isagoo geedka gaadhsiinayna sawkiisi a ah, maxay sheegi lama aqbalay iyaduna marka shuruuddaa waa in la helo eh, maaratay sifaadka waa in la helo sifaadka waa in la helo waxasana sawti sawtkiisa weliba waa inu quruxsan yihi leanna xasanu sawtku yajlibu annaas dadku soo jiidaa qofka hadduu sawt aadaan fiican ku aadaamo isagoo quruxsan waxayaalataynka si fiican ugu dhawaaqo shahaadateynka dadka ruxeeyo dadka wadnihiisi iyo qalbigiisiba yuu taabanaya marka waxbay soo jiidi waa sida imaamka o kale hadi imaam cod quruxsan iyo imaam kaleba isku mid ma isku mid maha codkaa wax weyn buu saameyn ku yeelan khushuucdii ba qayb ka qaadani ya salaadii inuu maaragtay eh, eh, eh, qofka uu usabro una u daalin wax badan buu ka qaadanaya xasano sood baa shardiya laakiin barab lama ogolo ah, aadaanka in maaratay lagu isticmaalo sidii hees ahaan sida hadda u badan u badan aada ah waxaas wax saxa maaha wax sax maaha aadaankii oo sidiisi a ah, oo waxba lagu darin muduud aan jirin la gelinaayo xadda la dhaafinaayo jijiidaayo jijiidkaas faraha badan ee xad hees gaaraayo wax jira maaha wax jira maaha aadaanka saxdaana maaha aadaanka waa inuu cod quruxsan yahay sax dheer yahay alfaadiisina aan xadda la dhaafinin mubaalaqaad aan lagu samaynin mubaalaqad lagu samaynin xusnu sawt waa shardi waa waa sunna fiican tahay sax wey waxaa soo aroortay nabiga alay sl markuu maka furtay maka almukarama dhalinyaradii reer maka oo aan weli soo islaamin xataa islaamo fiican aysa soo islaamin oo iska ciyaaraysa aadaanka muslimiinta iyo caskarkii mucaskarkii muslimiinta aadaamayo maqlaye maqlaayeen markaasay canjilaayeen labaatan dhalinyaro ah soo soo qabtay nabigu yiri soo arooriya kuwii qaydiaya kamida mid buu ka dhex helay sood quruxsan kiibuu garan waayay markaasu wuxu yii hadda waxaad sheegaysaan dhaha aadaan jajaban oo aan aan weli usaxnayn nabiga hortiisa kuqaqayliyan markaasuu kala soo baxay abu maxduura radia allahu canhu abu maxduura sood qorsan bu ahaa bes wuxuu yihi madaxuu usalaaxay xoogow lacag uu siiyey nabiga aleyh isalaatu wasalaam muadin baa tahay laga bilaabo maka muadinkiisi baa tahay maka muadinkeedi ba ila ka dhintay abu maxduura bixusni sawti waxasanu sawti min aqaarib min aqaaribi min aqaaribi muadini nabiy sala allahu aleyh waali wasalam nabiga muadiniintiisii qaraabadoodiina ba wayna yihiin muadiintii nabiga qaraabadoodii ayaga lama haye farkoodii iyo firkoodii iyo nasligoodii bilaal alxabashi wibnu maktuum alacma wa sacd alquradi wa abu maxduura ragga ayaga ah iyo muadiintii nabiga haya sala allah alay wasalam kuwa ayaga ah nasligoodii wayukrahu waxaa la nacaa lilacmaa indhoolo waa loo nacaa ilaa inuu muadib noqdo qof indhoolaa indhaba aan len leanna salaad waktigii bay ubahan tahay saacad haddaad fiirin ma fiirin karo muxuu ahaa waktigii maba arki karo iyo ufoqiyo jihooyinkii ilaa an yakuuna macahu basiir mid arkaayo oo basiiraho wax arkaayo maciisa inuu yala jira mooyaane waa sida da dheci jirtay maktuum waxa la dhihi jiray asbaxta asbaxta salaada waktigeed waa la gaaray ku dhufo ala dhihi jiray wayundabu waxaa loo sugnaaye lisaamicihi qofka maqlaaya muadin ka soo baxnay kii maqlaaya ee dhegaysanayay walow junuuban qof jinaabo qababa ha ahaadee qofka aadaanka maqlay waxaa-idan xaa'ilaba ha ahaatee wa fii qira'atin qur-aan baa ha akrinaya ku jira iyo kitaab ba ha akrinaaye yundabu waxaa loo sunayaa an yaquula inuu yihahdo saamica wax maqlay mithla qawlihi qowli lmuaadini muaadinka qowlkiisa oo kale inuu ka daba dhaho caqiba qawlihi caqiba kuli kalimatin kelimo kasta ciribteeda waan sugi oo markii dhamaado aadaanka u dhameeyo yaan jimlaysan maaha aadaanka markuu dhameeyo yaan jimlayn halmar mar kadaba tegi maaha caqiba kuli kalimatin kelimo kasta oo uu ka hadla ciribteeda allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah ashhadu an la ila ashadu an la ilaha illa ka daba lakin sidiisa uma dhawaaqaysa adiga hoos maad udhigaysaa caaqiba kuli kalimatin kelima kasta ciribteeda inuu mila ma yaqulu faquluu ida samictum maadin faquluu mila ma yaqul waa kudhi jirna alay slat wuxuu lehy maadinku ka daba wa fi alxaycalatayni cumuumkiiba marka taksiis waa kan mila maa yaquludaas caamka ah wax alla wuxuuna ka daba dhahdi xaycalataynka ay laga daba dhihi maya wafi xaycalatayn ay ay alfalaaxdu laa xawla walaa quwata ila bilah buu dhahaya ay xay ala xay ala fala dhihi maayo leanna muadinka dad bu u yeerayo adiyaa u yeereysa adiyaad u yeeri marka hoos baa iskaga dhihi laa xawla walaa quwata ila bilah iyaduna dee ka fiican ba xay ala salaadii dikri marka ma xumbaarsaneen lakin laa xawla walaa quwata ila bilah bedelkeeda adi lagu bada isaga dikri bay u tahay dadkiiba u yeeraya daaciyalahi wey dadkiiba dadki diinta ugu yeeraya oo salaada ugu yeeraya lakin adiga laa xawla walaa quwata ila bilah laa xawla xeelad marihin a ah aan macaasida kaga leexano walaa quwata quwalmalhin aan daacada kusoo jiidano bilcagsi xeelad aan daacada kula imaano walaa quwata quwad aan macsiyada iskaga riixno ma hayno ila billahi ilah inuuna waafajiyo mooyane kalimat listislaam watafwiid baa layihahda kelimadan kanzun min kunuuzi ljana buu ku tilmaamay nabiga sala la alay waslam xadiid abi musa alashcari alaa aduluka kanzan min kunuuzi ljana ma ku tusaa marka waa istislaam ilah baad u hogaansamaysaa isku dhiibaysaa laa xawla awood ma lihid quwana ma lihid aad daacada ku samayso ama xumaan aad oga leexato waafajin iyo tawfiq ilahi wamaa tawfiiqii ila billah waa kii dhihi jir nabiy llahi shucayb alayhi الsalaatu wasalaam laa xawla walaa quwata ila billah wa ida qaala qaarkood waxay le waad isku raacay xay ala salat adi laa xawla waad raacini lakin xadiidka nabiga alayh الsalaatu wasalaam sidan wey laa xawla walaa quwata ila billah wa ida qaala markuu yihahdo asalaatu khayru min annowm markuu yidhaahdo muadinkii salaada subax aadaamayey waxaad leedahay sadaqta run baad sheegtay wabarirta baari baa ta abraartaad kamid wfi kalimatey alikhlaq saasuu leyahy sadaqta wa barirta barirta ah. wafi sala wafi salaati khayru min annoom qorayan wafi salaati khayru min annoom sadaqta wa barirta buu leyahy salaat khayru marku adinka ihahdo waxaad leedahay sadaqta run baa sheegta barirta ah. barina beri waad ku barri farshay hadalkaada sax baa barri ah, baa tahay daacada ilahi subxaana watacaala baad waafaqday wey xadiidka daciif wey xadidka halka kuhayo salka ku hayo xadiid daciif weeyaan sadaqta wabarirta in la dhihi xadiidkeedu waa daciif wa fii kalimatay aliqaama labada kelima iqaamada aqimka inta kale waa la wada leeyahay inta ay khaaska u tahay aqimka muxuu ahaa qad qaamat isalaad qad qaama salaad wey labada kelima ee kelimata iqaama la yihahdo aqaamaha allah markuu muadinka isaa yihahdo wuxuu leeyahay kii dhegeysanaya aqaamaha allah wa adaamaha allah ilaahay ha joojiyo kelimadan wa adaamaha allah daa'im yeelo maadaama ti samaawaat cirarki iyo walardu dhulka intay daa'im yihiin wajacalanii allah igu daro min saalixi ahliha ehelkeeda dadkeeda wanaagsan ehli tawxiidka ee suuban kuwa allah doo ehliha saalixiinta mm, min saalixi ahliha saalixiinta wanaagsan allah igu daro ayaduna ma sugnaanin hadda xadiidkaas fain kaana mujaamican qofkii aadaanka maqlayay waxaa weeyaan mujaamican qof jimaac ku jiro oo amase daakila calى اkhalaa khalu ku jiraa masquul nusaasa qaarkood aw calى اlkhalaa khalu ku jiraa masquul buu ku jiraa oo aadankana o dhacaya aw mase musaliyan salaad buuba tukanayaa ina fi salaati la shugla salaadaas yaa ku filan mashquul wax kale lama ogolo salaad buu ku jiraa ajaaba wuxuu ajiibi bacda faraqi waa ka mid kala rabo inuu jimleeyo ka daba tago markuu bogo oo uu hawlihiisa soo dhamaysto ayuu soo bilaabay allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa xawla la quwata illa billah waka bacda faraaqihi markuu bogo kadib ataqu ma stadactu wayundabu lilmuaadini muaadinkii waxaa loo sunneeyaa wa saamicihi iyo kii maqlaayey bacda faraaqihi markiuu aadaanka bogo kadib oo muadinkii aadaanka bogo dadkii dhegeysanayeen uu ka bogo wux kadaba akrinayay waxaa loo sunneeyaa asalaat cala nabiy sal slam dikru salaati cala nabiy sala allahu aleyh wasalam inuu nabiga ku saliyo uma saluu calaya baa soo arortay faquluu mila ma yaqulu muadin uma saluu calaya ugu saliya uma kadib markuu nabiga kusali waxa ugu yar ee nabiga lagu saliyan allahuma sali ala muxamed wala ali muxamed baa ugu yar allahuma sali ala muxamed faquluu allahuma sali ala muxamed wala ali muxamed ka ibraahimiyada haddaad akriso dhamaystana waa fiican tahay afdal salaat ala nabiy sal sl ibrahimiyada ah, saliga ibrahim ugu fadli badan uma yaqulu wuxuu leeyahay saligaa kadib meelaha waxay kamid tahay saliga nabiga si gaar ah muakadka uu yahay saligu muطlaqan waa suno ajr thawaabaad ka heli man sala aleyh salaat sala cashara toban jeer yaa ilahay kugu salinaya laakiin meelo waxaa jirta ay aakad sii tahay si adagta waxaa kamid a ah, muadinku markuu aadaanka bogo waa goor aadaanka muadinku goor bogaya laa ilaha illa allah markuu yihahdo laa ilaha illa allah buu ku boga moxamedun rasuulullahi oo la raaciyo bidca wey moxamedun rasuulullahi oo la raaciyo bidca wey laa ilaha illa moxamedun rasuulullah sideeday howlo ka meelaheeda kale lakin waxaa laga hadlay hadda waxaa weeye shay cibaado oo a laga hadlaya cibaado tawqiifi ah maxamedun rasulah miyaa la diiday lama diidin ah lama diidin maxamedun rasuulullahi bal laa ilaha ila allahu keliya qofka muslimka hadduu yidhaahdo shicaarun lishahaadateyn bay dhahan culamadu shicaarun lishahaadateyn maxamed rasullah waa iskaga jirtaa limnan laakiin marka laga hadlayo alfaadan makhsuusada ahee eh, cibaadada ahee eh, mashruucada ahee eh, nabigeena alayh salaam uu soo sheegay ee saxaabada intay ku ruyoodeen uu yihi inahaa ru'yaa xaqin uu yihi oo uu sugay alfaada ayadaa maxamedun rasulah kuma jirto meelaan meesheedaheenna haddaad gelisa hadde sax maaha ood mar walbaba aad ugu talagasho gasho sax maaha marka ma gelinaysa muadinka marka laa ilaha illa allah bu ku joojin ninka daba socda ee ka daba qaadaya dhegeysanaya laa ilaha illa lah bu ku joojin halkaa markay joogtay aadaha waa ka dhamaaday maxaa laga rabaa salligii baa bilaaban marka nabiga sal allah alay slam fiiri ah, laa ilaha illa allah maxamedun rasulilah lama raacin sallina waa lala imaan sallina waa la imaan nabigeena alayh salaam uma salluu calaya igu saliya aadaan kadib waa lagu salinaya nabiga alay salam kadib baa ducadan la bilaabi ducadana la bilaabaya uma yaqulu wuxuu leeyahay allahuma yaa alla allow allaahuma yaa allah ad haddaad xarfinida soo soo qaadato miinkaas isku sheegi maysid leanna miinka ciwadun can xarfi nida bay leeyihin miinka allaahumada xarfi nidihi ayuu meesha ufadhiyaa haddaad yaa allah tidhaahdo miinki baa go-aya allaahuma yaa alla allow raba haadihi yaa raba haadihi kelimadan rabbigeedow adacwati haadihi adacwati dacwadan yeeritaankan dadka loogu yeeraayo towxiidkaas lagu dhawaaqay salaad dadka loogu yeeraayo kelimadaasi iyo yeeridaas ila waa dacwo weya dadka lagu dhawaaqaya waman axsanu qowl miman dacaa ila allah mu'aadiniinta soo gelaya allahuma rabba hadihi dacwati taama dacwadan taamada ah ee nusqaan aan gelaynin weligeed ee towxiidka iyo khayrka loogu yeeraayo rabbigii iska lahayo wa salaati wa rabbi salaati salaada rabbigeedow salaadii alqaa'imati mar dhow loo istaagayo alqaa'ima qariibat lqiyaam salaati alqaa'ima qariibat lqiyaam salaada hadda loo aadaamayo maxaa loogu aadaamaya in loo istaago marka waa dhowdahay shayga hadduu qariib yahayna isagoo dhacay isagoo la gaaray bay ka dhigan tahay wasalaat lqaa'imati salaadan qaa'imada ah ee taagan hadda loo istaagayo rabbigi iska lahayo loo tukanayo aati waxaa siisaa sayidana <clears throat> muxamadan sayidanaada xadiidka kamid ma aha alfaadiisa hadda waxaa weya fiqi weyaana waa iska tawasucaya lakin alfaad alxadiid annabawiy aleyh isalatu wasalaam lafdigaa kuma jirin rasuulkeenana waa sayid sayid lkhalaa'iq wey sayid lbashar sayid alambiyaa alayhi الsalaatu wasalaam ana sayidu walaadi aadam walaa fakra buu nabig aleyh الsalatu wasalaam lakin lafdiga xadiidka kamid maaha hadda lafdigan aan ku jiro waxaa siisa sayidka ani muxamedana maxameda sala allahu alيh waalih wasalam alwasiilata martabada wasiila la yihahdo gaarsii walfadila waa cadfu bayaan cadfu tafsir wey walfadila cadfu tafsir wey a wasiiladan bay ku fasiri fadiila iyo wasiila waa isku hal martabada wasiilo la yidhaahdo eed ku tafadushay eed siisay ilah wasiir waaba helay waaba la siiyey ilahay waaba siiyey subxaana wa tacaala waxaa weye marka aday dan u jirta adaa danaysanayo hadda adaa danaysanayo hadalladaad ku hadlayso waxaad ku heli xallad lahu shafaacatii buu nabig yiri sal slam shafaacadii nabiga alay salaam baa lagu helaa yaa lagu helaa midda kale dee dikrigiisa iyo sharaftiisii oo lasii faafiyo ummadda la gaarsiiyo nabiga aleyh isalaatu wasalaam iyo qiimihiisa ziyaado ilahay looga dalbo waka alwasiilata si wasiilo martabada la yiraha walfadiila wuxuu yihi waa manzilo aan unan munaasab weyn laa yanbaqi ila licabdin addoon addooma ilahay kala mid khaasa wa arju an akuna dalik in ani noqdaan rajanaya buu nabig alay slam yihi rajaha nabigana waa muxaqaq wabcathuu waxaad soo saartaa nabi maxamed maqaaman boos maqaam maxmuudan lagu mahadiyo yaxmuduhu alawaluuna walaakhiruun kuwii hore kuwa dambe ku mahadiyaan maqaama maxmuudna waxa weya ashafaacatu alcudma casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuudan tii wey aladi ah, maqaamkii aad wacadta u yaboohaday qur-aankaaba ku sheegtay ah, casaada qur-aanka waxa wey waa taxqiiq wey ha wa soo baxaya nabiga alay slam ummad o dhan baa ku mahadinayso ambiyadii iyo dadki kale wax dhan marka nabigana wuxuu yii ninkii kelimadaa yiraahda xallad lahu shafaacatii yowma alqiyaama xadii saxiixa wey shafaacadeeda ayaa qofka asagaa u waajibtay ama u xalaal noqotay ama kudegtay kudhacday ku dhacday wey inaan la fududaysanin baa marka munaasaba ya jamaca aan la fududaysan arrinta ayaada si kastao qur-aan aad akrisid wax kasta ood ku mashquulsan tahay arrinta ayaa la fududaysan la yaraysan waxaad helayso intuu leegaya waad artay shafaacada nabiga sala allahu aleyh wasalam allahna siiye ayaa lagu helayaa wax markaa raqiisa ma la fududaysan karo baabu wuxuu ku saabsan yahay dahaarat lbadani wathawi mawdic salaad <clears throat> dahaarat lbadan badankii oo la dahiro o la nadiifiyo nijaastii laga dahiro wathawi marada oo la dahiro wa mawduci salaata oo la dahiro shuruudu salaad baa la dhahaa salaada shuruudeeda waxaa kamid a ah dahaara dahaaradaas badanka iyo marada iyo meesha lagu tukanayo inta waa in la dahiriyo oka wila salaaddi ma saxayso wa dahaaratu lbadani badankii oo la dahiro wlmalbuusi maradii la xidhnaayo la qabay oo la dahiro wain lam yataxarag maradaasi idan dhaqdhaqaaqin bixarakati wain lam yataxarag bixarakati maro weyn oo halkaas ka daadsan oo dhaqdhaqaaq usoo dhaqdhaqaaqayo aan la dhaqdhaqaaqayninba ha ahaatee marada uu qabo la kala qaadi mahayo iyo wamaa yamasuhuma wuxuu taabanayo marada waxay taabanayso ee uu qabo in la dahiro wa mawduuci salaati salaada meesha uu ku tukanayo oo la dahiro shardun weeyaan ka khabarkii dahaaratu lbadani shardun tahaaratulbadani shardun wmalbuusdan shardun wamakaan mawdicu salaati shardun intaba waa shardi min shuruudi salaat shardan waxaa la dhahaa maa yalzamu min cadamihi lcadam maa yalzamu min cadamihi haddii la waayo salaadina lawaa salaadina lawaa wamawdicu salaati shardun lisixati salaati salaada asixideeday shardi u tahay falow qabada hadduu qabto darafa xablin xarig fiidis xarig dheer oo meeshaa daadsan buu fiida qabsaday waa tukanaya aw amase rabadoo isku xidhayo ma aw xariggii buu isku xidhay isaga maciisi daxdu iskaga duubay wadarafuhu laakharu daraftiisa fiidiisa kalena xarigu mutasilun wuxuu ku xiriiraa oo la kuxidhan yahay binajiisi nijaas xarig musqusha kudhex jira yaad fiidiisina adiga haysataa mutasilun binajisin kuxiriiraa lam tasix ma asexayso tasaxa salaatuhu salaadiisa ma asexayso maxaa yeelay xaamilu nijaas noqonaya muxuu noqon xaamilu nijaasa badankiisii daahir markaa ma noqonayo maridiisi nijaaso qof xumbaarsan buu noqonaya lam tasixa salaatuhu naam falow tanajasa hadduu nijaasoobo bacdu bacdu bisaadin waa masale kaleo tii ka duwan low tanajasa waxaa nijaasoobay nijaas ku dhacday bacdu bisaatin gogol uu ku tukanaya qeyb kamida fiidaasi ka nijaasooday oo carruur kaga xaaran fasallaa markaasu wuxuu ku tukanaya calaa mawdicin daahirin dhinac daahir uu iskaga tukanaya oo minhu sijaaladii kamida wataxaraka albaaqi baaqigaas maa intii nijaasta waa isla dhaqaaqaysa markuu tukanaya waa isla aw calaa waa qayo wey hadduu dhaqaaqaynin waaba kasii fogtahay xataa hadduu dhaqaaqaayo ow calaa sariir ama sariir buu ku dul tukanaya qawaa'imuhu sariirtaasi tiirarsheeduna calaa najisin jaasbi dul saaran tahay wayataxaraku wain taxaraka ama dhaqaaqa bixarakatihi dhadhaqaaqu dhadhaqaaqaayee saxa salaatu salaadiisa waa saxaysa farqun bayna xamli nijaazati wa bayna an takuuna fowqa nijaasati maalan nijaasada gooshaad ku tukanaysa waa daahir intaad ku tukanaysa adi waa daahir laakin waxaad xambaarsan tahay mara haddii aad uxijiidayso ood xambaarsan tahay oo maradaadi ay ku xidhan ku xidhadho ama xarigeeda aad haysato waa soo mara nijaas wey lakin dhinacaasi ka nijaasasanta dhinacna waa daahir waxa wey shaqo ba isku belediin shaqa ba isku belediin meel kastood ku tukanayso nijaas unbaa u dhow inay kuu jirtaba in ay kuu jirtaba nijaas unbaa u dhow soo saama a ah, marka hadda halkas kaga tukanaysa daahirkaa musaafo ay ku jirta soo nijaas ma jirto kuu dhow aqrab nijaasa yaa jirta shaqa kuguma laha marka haddaad sariir ku tukanayso sariirtaana ayadaa tiirasheeda nijaas tahay tiirashaadi kuma tukanaysa waxaa kutukanaysaa gogashii korkeedaheed ba kutukanaysaa mana xumbaarsanid adiga ma xumbaarsanid a ah, saasuu ku kala qaadaya wayataxaraku bixarakati salaatu wanajaasatu hayru dami najaasadii wixii dhiiga xagga udhig inoo imaan doonaa dhiig gaar baa loga hadli doonaa wuxuu ku yidhi wanajaasatu najaasada hayru dami aan dhiig ahayn wixii kale najaasaha ama kaadi ama saxraha in lam yudrikhaa nijaasadaasi aan dhiigayn hadduunan haleelaynin darafun aragga ishaada darafteeda iyo araggaadii ma haleelayo waxbaa kugu soo buubay daqsi baa kugu istaagay aad arkaysa da in wa kortaagna xaari saraa waxbaa kugu soo firdhay sicii baa wax kuusoo furdiyay seentiisii ama habeedii hashi kuwa waa nijaas leh shaaficiyada saas qabaane in lam yudrika darafun haddiina haleeleyna ishu yucfa canha waa la cafiyaa waxbaa ugu bogaatay waad fiirisay maradaad fiirisay wax kaa muuqdo ma laha waa la cafiyey wax la ogaan kara ma wa in adrakahaa hadduusa haleelo oo wixii wax la arkaayo uu yahay hadhow ha kaa qarsoonaa hadduu rabee lam yucfa canha lama cafiyo wixii asagaa inuu kugu dhaca waad aragtay waa angegay adaa dhaqi waayey waad dhaqaysaa meesha iyada hadaad gara weyda marado dhan dhaq ah, wain adrakaha lam yucfa canha lama cafiyo ilaa can damin dhiig mooyeene can dami baraakiitha injirboodo dhiiggeed baraakiitku waa wa waa injirboodo qola waxaa la dhaha akaluni baraakit la dhahaba jirtaba akaluni albaraakiit kuwa la yihahdo yaa jirta oo ficilkii faacilka iswaafajinaya tadkiir ifraadan wa tadniyatan wa jamcan xadiidkana kuso hor xadidka kuso horar yatacaaqabuuna fiikum xadi xadidkaas haystaan imanku mad cedla ma taagna akiluuna baraakiis yatacaaqabuuna fiikum yatacaaqabuuna baa waljamc baa la geliyey malaaikatudaa saara faacilkii ah marka ficilkiina waa la jamciyey calaa kuli xaal baraakiis dhiiggii waxaa lamid a de baashi kale ee muxuu ahaa kaneecadan haddana nagu saliday gaaris lala joogi layahy ayadana waa lamid injirboodo inaga hadda waan ka rabnahay injirbooddo inaga ma aragnay wax arkaa inugu yar meeshan hal yar oo inta yar dhabarkaa duud yar duud yar kuleh tuur yar aad mood inay kuleedahay weeyaan oo aad u yar a ah, bij saa u boodi way boodi saas muddo loogu bixiyey way qanintaa dadka wacan dami wacan damin d wacan damin qamlin wacan qamlin ah, muxuu ahaa dami baraakiitha wa qamlin masakda qaar hadda marka anigu waa isi waa ii daahiriyey wacan dami qamlin taa hor ku cadbiy amli baasha la yihaahdo waa ti ayadana dhibka badneed ee dadka qaninaysa muxuu aha injirteed dami qamlin injir dhiiggeed a taa injir boodee tan ma boodeyso waxaan dami qamlin wagayrihimaa iyo labadaa keyrkood oo mimaa waxyaalaha ah laa nafsa aan naf leh dhiig lahayn lahu isaga usugnaanin saailatun quluqlahay ma mimaa laa nafsa aan dhiig lahayn nafs naftaas no isaga usugnaanin naftaas saa'ilatan qulqulaysa dhiig qulqulaya marka dhiiggii baa naf lagu tilmaamay soo maarti dhiiggii ah, ayaa naf lagu tilmaamay qofka haduu dhiig ka dhamaado naftiisa waa tagtay waa dhintay saasaa naf loogu magacaabay marka maanta dhiiggii baa naf lagu magacaabaya limaada lianna dhiig hadduu ka dhamaado qofka qaru ka dhiman wa kayri mimaa laa nafsa xataa qaarkood waa leeyihiin dhiigga weeyaba nafta la sheegi had saas ku tageen mima waxyaalahaasi aan soo sheegnay iyo wixii aan lahayn dhiig qulqulayo idilba ayagu see la yeeli waa la cafiyaa can qaliilihi wa kathiirihi kiisa yar iyo kiisa badanba waa la cafiyaa ah, kiisa yar iyo kiisa badanba kanaacasi ku cunaysay ama ah, iskugu dilaysay maryahaadi ad ku aragtay ka badanta kiisa yar iyo kiisa badanba waa la cafiyaa wain intashara walow intashara haba faafo bicaraqin dhidid baa ku faafe dhiigga kutahay waad ku dhididay dhididkii baa sii faafiyey xataa hadday faafto waa macfu wain intashara bicaraq bisababi caraq dhidid wa ama damu dhiigga kale waxaan ku qaniinay mooye dhiigga kale ee adi kaa daatay ama qof kale ka soo walqayxu iyo malaxdi fain kaana mi waa lakala qaadi dhiiggaa iyo malaxdaas kale fain kaana min ajanabiyin hadduu qof kale kas ka imaado aan adiga ahayn cufiya waxaa la cafiya cafiica iyo kiisa yar dhiig yaroo qof kale uuleeyahay hadday kutaabato ama xoolo wax saasa ah, kiisa yar waa macfu wain kaana min almusallii ka tukanaya laftirkiisa hadduu ka socdona cufiya waa la cafiya can qaliilii kiisa yar iyo kadiiri kiisa badan saasa saxa ah. hadduu adig kaa socdo kiisa badan iyo kiisa yarba waa waa la cafiyaa saaabi saab ninkii saxaabiga aha soo tukanayo sahmiga lagu dhuftay dhiig iska qulqulay iska tukanayay soo celi lama dhihin ama salaadaada way burtay lama dhihin sawaan waxaa isku mida ah dhiiggaas uu kusoo baxo kharaja soo baxayaa min bathratin fin uu casarahaa maroojiyey oo melmelay fin waxaa la yidhaha fin barbaarka iyo fin muxuu ahaa doobka iyo waxay dhahaan ya doobka fin doobka iyo waxaasu saa u maroojiyey markaasuu dee dhig ka keenay aada looma tartaabto iska ilaali ragga doobabka ah halkaas isagaa iska dilaaciyo faraha ka qaada uu kasii dari wejigo dhan buu ka haleyn haddaad tartaabato kharaja kharaja sawaun kharaja min bafaratin fin barbaar ama findor casaraha uu maaratay marojiyey ayaa dhig ka imaaday oo mase min dumalin baxdin baxdin baa kasoo baxday baxdintu iyadana marojiyey kasoo baxday aw mase quraaxin aw qarxin boog adigoo iga baqanay hadda ku ortay boog ayaa dhacaamaysa oo madax ka socotaa aw amase fastin dalaandal waa isdalaandalay aw xijaabatin toobin kasii weynaa <clears throat> toobin kasii weyn aw min gayriha waxuu ahaadaba wax allaala wixii dhiigo qofka ka soo baxa kiisa yari kiisa badan kiisa badanba asagaa loo cafiya asagaa loo cafiyaa dad kale laakiin eh, waa ka ilaalinayaa in hadduu yar yahay ba macfu la dhihi dadka kale wa amaa maa-ulquruuxi boogaha biyahooda qofka boog baa ku taala biyo iyo dhacaan baa ka socda wanafaadaati wamaa u nafaadaati humbuluulaqa biyihiisa nafaadaadku waa markaad shaqo qabata iyo gacanta waa ay soo buuranto waxa biyahay galaa biyogashiga ayaa humbululaq la yihahdaa in kaana lahu hadduu usugnaado boogtaa iyo humbululuqaasi biyahoodu raa'ixatun ur karihatan xun hadduu leeyaho qarmuun fa huwa najiisu nijaas wey taqayurkaas urkaas waa nijaas wa ilaa haddayna waxba ur ka soo baxeen falaa dhima laha buu leyahy nijaas maaha oo suudhaasi waxaasu kala qaadaya walow sallaa hadduu tukado qofkii binajaasatin buu ku tukaday maradii oo nijaasa ama makaankii oo nijaasa nijaasadaasoo jaahilaha uu jaahil ka yahay so waxba ogeyn inayna maaratay salaada burisay waxba aynan ahayn u arkaa yuu iskaga tukaday owna si amaya halmaan bay helo waa halmaamay uma kadib uu ra'aha arkay ama loo sheegay bacda faraaqii markuu salaada boogay kadib baa arrintii ku balaarugay acaadaha waa soo celinayaa salaadii shardi shuruudi salaadii ah la waayey oo dahaaradii ah daharada hadii la waayo shardigeeda waa soo celiyaa salaadii maba asixin acadaha aw fiiha salaada gudaheediibuu wixii asaga ahaa ku baraarugay asagoo salaada ku jira taas waxay bacda faraaqibeed intuu salaada boogay kadib acadaha baa la celinaya aw amase dakaraha wuxuu xasuustay ama ra u arkay fiiha fi dakhili salaad salaad gudaheeda isagoo ku jira baala salaadaas gudaheeda ku jiray warkaa baa ka burtay badala salaadii burtay marka waa inuu soo bilaabo oo wax iska hagaajiyo nijaasa iska daahiro walow asaabahu tiinun walow asaaba qofka hadduu asiibo diiru shawaarici dhoobada wadooyinka jidadkaas markuu roobka daa iyo biyaha maarata ay maraan iyo dhooqadaas wadada la marayo inta badanna jidadka wasakda iyo nijaasada ku badane asaabahu hadduu asiibo low asaabahu hadduu asiibo diiru shawaarici wadooyinka dhoobadooda fa in lam yataxaqaq najaasatuhu waa la fiirinaya in lam yataxaqaq hadduuna xaqiiqsanin najaasatahu dhoobadaa nijaasanimadeeda waa meel oo nijaasada ku badan iyo ma ahee xaqiiqa ma uhubta ina najaasa meesha ay ku jirto fain lam yataxaqaq hadduuna xaqiiqsanin najaasatahu dhoobadaasi uu dhex mara ee biyaha ah iyo webiga marku roobka daayiyo meelahaas u dhex maraayo najaasadeeda hadduuna xaqiiqsani fahuwa daahiru daahir wey dhoobadaas aslukii baa lala aadi alaslu ahaara wain taxaqaqa hadduuse xaqiiqsado inay meesha nijaaso lagu daadiyay oo nijaaso ay ahaan jirtay cufiya waxaa la cafiya can qaliilihi intiisa yar wax yaroo dhoobo aho ku martay oo faraqa kaa martay oo yar hadday tahay waa la cafiyaa wadadiina ay tahay roobna uu da-ay curfan qaliilka waxaa loo celinaya xagga curfiga iyo caadada maxaa yari la dhihi karaa sida curfiga iyo caadada la dhihi karo wax waxweyna ma sii aha haddayba tahay waa la cafiyaa wa huwa maa yatacadaru lixtiraas waa saab kuus waxaa weeye ma iyoladii waa shayga uu yatacadaru cudur daarmaayo ama uu adkaanayo alixtiraazu minhu in laska ilaaliyo o laska dhowro wixii in laska ilaaliyo o laska dhowro ay adkaanayso waa la cafiyaa wayahtalifu wuxuuna iskhilaayakhtalifu wuxuu isku khilaafayaa waxaa la cafinaya iyo waxaan la cafinaynin bilwaqti binnadari ila waqti waqti la fiiriyo a inaad waqti horta fiiriso biyahan meesha ku daatay xilligee weye xilligay daateen kaan kaana ayaama alabdaar waaba inuu yahay maalmihii roobka maalmo roob baa la joogaa oo meelaad ka martan aada helayninba biyihii roobka meel walba daadsan marka ayaga biyaha meelaad iskama ilaalin kartid waa la cafiyaa marka kiisa yar wa bimawdicihina waa la fiirini meesha uu kaa taabtay min albadani badanka iyo wa thoobi marada meeshu ku atartay waa la fiirini oo badanka waa inuu lugta iyo waxaa yahay thoobkii maraduna faraqa hoose ee xagga dhulka waa inuu yahay laakiin haddii gacanta ay kaa marto madaxa kaa marto wejiga kaaga firadho xabadkii kaa marto maradii qaarkeedii hore ay kaa taabato taa lama cafilayo taa la cafin mahayo marka waxaa la cafinayo waxaa weeyaan mima tacuumu bilbalwa iyo daruuro iyo xaaje iyo cadam lixtiraas liskama ilaalin kara iyo waxaana loo cafinaya arrimahaasna xaggay dhacaan waxay dhacaan xilli horta waa inaan fiirno xilli roobaad u yahay laba waa in meesha uu kaa gaarayna meel de aan laga ilaalin karin oo meshi lagu istaagay dhulkii lugihii ay tahay saddex xagga maradana waa inu marada hoose faraqa waa inay tahay markaasaa marka mima tacuun bibalwa aad daliishan kartaa oo lagu cafinayaa wixiina wax qaliil oo yar oo wax weyn si ahayn waa inuu yahay haddana wayktalifu wuu iskhilaafaya waxaa laisku cafinaya bilwaqti waqtiga fiirintiisa kaan kaana ayaam almudaar waa inu yahy maalmaha roobka wa bimawdicihi meeshiisana waa la fiirin min albadani uu ka gaaray waa inuu dhulka lugaha hoose yahy wathawin waa la fiirin waa faraq iyo daylka iyo marada gabadha xijaabkeeda iyo marada hoose iyo qamiiska fidiisa iyo walaa yucfaa lama cafiyo can kahiirihiise wax badan oo adinku qarqiyey oo nijaaso ah la cafin mahayo waman cajaza qofkii cajizaa can izaalati najaasatin nijaaso iska zuulideed buu ka cajizay nijaasatan bibadanihi badankiisa ku taalay inuu badankiisa dahiro oo nijaasa iska dahiro ayaa ku adkaatay ah, xanuun baa haya miyuu waayey waxyaala cajiska keeni kara aw xubisa waaba la xabisayba fii mawdicin meel baa lagu xabisay najisin nijaasa meel ay ku kaleedhiyaan oo iskaa kaadiyaan maxaabiista oo kaadi miiranaha lagu xabisay oo lagu xidhay see yeelaya salaadda waa la gaaray salla waa iska tukan salaadda xilligeed markii la gaaro waa tukanaya waqtigii xurmada waqtiga iyo salaadii waa inuu ilaaliya waa caada waa se soo celin hadhow hadduu waqti kale helo wayanxani seebuu usujuudi meesha waa meel nijaaseh istaagga hala garta wuxuu le wayanxani waa foorarsanaya waa ishaari lisujuudi sujuudiisa u foorarsan bxayثu meel buu gaadhsiin low zaada hadduu ka kordhiyo intaas asaabaa dhulka uu gaari lahaa aboorinaya intaa ka badan hadduu hoos wada wejigii dhulka gaarsiin wejigi dhulka gaarsiiya najaasna lama ogolo marka laakiin ha dhaweeya loo wadaa waa dhaweynaya hoos buu dhawaanaya wayanxani lisujuudii buu ufoorarsan bxayثu meel buu gaarhsiin low zaada hadduu ziyaadiyo intaa ka ziyaadiyo uu asaabahaa dho najaasadii gaari lahaa wayaxrumu intaa maaratay uu kasii ziyaadin mahayo marka waa joojinaya wayaxrumu waxaa xaaraana wadcu ljabhati wejigii in la dejiyo caleyha cala najaasa najaasadii in wejiga la saarase xaaraam weeyaan waad ishaari hoos baad udhoweyn walow cajaza qofka hadduu cajiso can tahiiri thawbihi ayuu ka cajisay maradiisii uu qabay inuu daahiriyo ayuu ka cajisay waa najaas wuxuu ku dahiray mahayo seeli eli sallaa curyaanan buu kuleeyay isagoo qaawan tumarihi halkaa iskaga tuuro iyo isagoo qaawan ayuu tukanayaa bilahi tacaala mana soo celinayo fataqu llah ma sadactum wey ah, mana soo celinayo salaadii walow lam yajid ilaa xariiran hadduunan wax kalaba helinba ilaa xariira xariir mooye xariirtan waa tii laga xarimay ragga laga xarimay ma xihan kartaan yidhi marka xariir unbuu helay maanta sallaa fii waa ku tukanaya ah, maxaa yeelay satrul cawradu salaaday calaaqa la leedahay waa shardi min shuruudi salaad wey laakiin xariirnimadu waa nahyi khaarij can isalaat washuruudiha ah, nahyigaas xariirta kuso arooray salaada uu ka baxsan yahy marka nahyi daat shay ma ah shay salaadda kuma dhaxay marka xariirta ayada iskeed bay xaraaru aheed laakiin inuu satrul cawrada u asturo salaaday bay shardi u tahay oo xiranaya marka oo xiranaya dabadu wax kale waayena dembigiina waaba laga dhaafi maxaa yeelay daruuro wey maanta waa daruuro wa khafiyat inajaasatu najaasadii hadday qarsoonaato fii thawbin maro waa ku dhacday waad hubtaa laakiin waa qarsoonaatay markaad aratay kadib arki ah, weyd soo maray waxaa la arki waayey isha ay qaba weyd soo maray laakiin wain khafiyat inajaasatu najaasadii waa qarsoonaatay fii thawbin maro wajaba quslu kulu meeshaa inay ku dhacdo ijaaza waa arkaysay wa kaa qarsoon way angegtay way angegtay seed yeeli maradoo dhan waa inaad dhaqdaa wajaba qusluhu kulluhu maradoo dhan in la dhaqo wey ah, wax isha ay qaban bayn ahayd marka horeba lakin waxaan isha qabanayna waan kasoo marray cufi qaliiluhu alcafi walaa yajtahidu mi ijtihaadayo ma dhahayo ijtihaadkayga mal fiirinaya oo halka halkay ahayd ma dhahayo fa in akhbarahu hadduu u sheego hiqatun qof lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay nijaastii bimawdicihaa meeshay ku dhacday buu u sheegay war halkanay ahayd meesha ku dhacday kuletigay ahayd ayuu yihi ictimada waa cuskanaya waa aqbalaya <coughs> in ishtabaha haddii ay iskaga darmato daahirun mara daahira ama makaan daahira mara ama makaan labada way soo geli in ishtabaha hadday iskaga darmato daahirun thawbun daahirun oo makaanu daahirun bimutanajisin meel nijaasa iyo meel daahira iskaga darmatay ijtihada waa ijtihadaya ah, meeshuu cunuga ku kaliya ma halkan ahayd mise halkan ay ahayd buyiri ah, ma halkan ay ahayd mise halkan ahayd waa ijtihaadi halkan aheyd maxay mesha laga soo gelayo ma halkaasu fadhiistaa caado u aheyd ijtihaadaadkiisa meesha geesuu ka imaanaya ijtihaada wain amkana hadday suura usuurowdo wain amkana walow amkana haba u suurowdo daahirun mara daahira ama makaan daahira biyaqiinin baa u hayste meel daahirnimadiisa ay yaqiin ugu hubaba ha heli kare isagoo yaqiin u heli kare meel daahira yaa meesha laisku haysto intuu u ijtihaado mid qaadanaya wain amkana waa u banaantahay macnaa laga wada way u banaantahy wain amkana walow amkana haba u suurowdo marka uu laleeyahay wuu ijtihaadi meesha meeshi eh, meesha jaasteed buu ijtihaadi wain amkana walow amkana haba suurowdo daahirun meel daahira biyaqiin yaqiinniman uu daahirnimadood uhubo ow amase gaslu axadihimaa midkood dhaqideedaba ay u suurowdo mid inuu dhaqo oo mid xafijisa u suurowdaba asagooy suuragal u tahay oo heli kara ayuu ijtihaad haddana la imaan fa in taxayara hadduu wareero ka waran a ah, ijtihaadkii baa ku wareeray wixiiba kala garan waayey ijtihaadkiisi waa gaari waaye biyu ku dhaqan waa waaye see yeli salla curyaarantii bu ku noqon marka isagoo qaawam iska tukanaya shardiga waaye waacadda waase soo celinaya in lam yumkinhu gaslu thawbihi waacadda waa soo celinaya goormaba gorta le is qaawiyo oo isagoo qaawan ha tukado waa in lam yumkinhu haddaynu u suuroobin gaslu thawbihi maradii inu dhaqo maradii oo dhaqan karto isqaawin mayse maradi waa dhaqanaysaa fain amkana wajaba hadday u suuroobayso marad inuu dhocda wajaba waajib bay noqonaysaa waajib markaa noqon lannahu daruuro ma taala meeshi wa idaa gasala hadduu dhaqo qofkii maa maradii uudanahu umalaynaya najiisan inay nijaas tahay buu dhaqay sallaa fiihima labadiba waa ku tukan karaa macan maro uu islahaa waa nijaas ayuu dhaqay tii kale iyo iyadiiba wuu ku tukan karaa midda umalaynaya bu nijaasti u dhaqay sallaa waa tukanayaa bihima fiihima macan ow amase fi kulin munfaridin ow amase sallaa waa tukanayaa fii kullin mara kasta munfaridan xaal keligiis mid walba gaar bu ugu tukanaya keligeed bu ugu tukanaya ama waa kuwala tukan maxaa yeele tii laga shakisana ladhaqi saasaa ku banaan walow sallaa qofka hadduu tukado bila ijtihaadin ijtihaad la-aan bu iska tukaday fii kuli thawbin mara kasta mara uu nijaas wey lahaa asagoo ijtihaad labada mara ku ijtihaadin ayuu iskaga tukaday mid walba gaar fii kuli thawb wuxuu yihi tanna mar baan ku tukan tanna mar baan ku tukan fii kuli thawbin maratan ma ku tukaday lam tasixa ma asixayso maxaa yele ijtihaadba lamuna imaanin ficlan labadooda mid baa nijaasa mana garanayo kol haduuna garanaynin imaa inuu dhaqo iyo inuu ijtihaado labada mid wey walow khafiyat najaasatu najaasadii hadday qarsoonaato fii falaatin bay ku qarsoonaatay taa waxay ahayd makaan mucayan ah laba makaan oo mucayan oo kooban ama hal qol ah yaa islahayd meeshan miyaa nijaasa mise halkaa nijaasa laba maro maradan miyaa nijaasa mise maro meel kale iska aadamaysid lakin midaas mid mid waa la ijtihaadi ama waa la dhaqi ama ila lahaa maanta wuxuu ka shakiyey fi falat dhul dhan oo banaana ah ayuu wuxuu yii dhulkan xoolaha daaqe ee najaasba ah, walow khafiyat inajaasatu hadday qarsoonaato fi falaatin dhul dhan oo mangooyo cidla salla xaytu shaa meeshu rabu ku tukanaya dhulko dhan inama najaasoobi karan lamana dhaqi kare dhulko dhan lama dhaqi karo salla xaytu shaa meeshuu rabo iyuu ku tukan bila ijtihaad la-aan ku darsa intaas bila ijtihaadin mayuu ka tegay aw fii ardin ama dhul bay ahayd wuxuu garan waayay nijaasada kaga qarsoonaatay sakiiratin yar dhul yar oo boos yar iyo qol yar iyo yaa nijaasada kaga dhacday wuu kala garan waayey aw fii beytin ama guri buuba ahaaba wajaba gaslu lkuli dhammaan in la dhaqaa waajiba soo maarti ah, marka waxaa la kala qaadaya dhul banaana furaweyn iyo dhul yar dhulka yarada waa la dhaqi karaa marka isaga ma ijtihaadaysa walow ishtabaha baytaani laba guri baa iskaga darmatay gurigaa iyo gurigaas mid baa nijaas nijaas ahayd oo ilmuhu ku kaadiyey kee ahaa uu kala garan waayo qolkaa qolkaas ishtabaha ijtihad marka waa ijtihaadaya maxaa laba shay wey oo lakala la kala garan waaye marka waa ijtihaadi sidaan soo marray maradii iyo bakaankii aan soo marray oo kale wey walaa tasixu salaatu salaadii ma asaxayso fii maqbaratin in lagu tukado qubuuraha dhexdooda maqbaradaasoo calima u ogaaday nabshaha in la in la qufay wakhtilaadahaa deena uu ku dardarmaday ardadii daahirka aheed bisadiidilmowtaa dadkii dhintay carunkiisii la og yahay ah, meel ahoo mararka qaar intii lafogo la filgiyo qubuurti marta mararka qaar intii qobrigii laqodo qof kale ladalmeja la geliyaaye caradiisii hoose intii banaanka la keenay sadiidkii iyo carunkii iyo waxyaalihii dhiigaha waxyaalihii uu laleeyahay carada way gaadhay arrin meesha laguma tukan karo laa tasix maba asixaysaba walaa tasixu salaatu baan asixin fii maqbarati lagu tukada calima nafshaha uu og yahay in lasoo qufay lasoo faagay wakhtilaadahaana waa la og yahay intii lasoo faagay caradeeda inuu ku dheehmay bisadiidi ilmawtaa dadkii dhintay ee iilka la dhigay sadiidkiisi iyo carunkiisi iyo milalkiisii waxaa inuu gaadhana waa loogya carada dhulka noocaasa kale qubuurta noocaasa kuma tukanays fa in lam yaclam hadduusan ogeyn nabshahaa in la qufay kurihad waa la nacaa in lagu tukado xaaraan wasaxa salaadiis waa asaxday waa karaahiyasi asule kurihad waa la nacaa wasaxa waa asaxay in lagu tukadas waa waa karaahiya bkule lakin in quburaha xaggeeda loo tukada nahyi gaara kusoo arooray in lagu tukado nahyi baa kusoo arooray nahaso can salaati fi maqbar in lagu tukado walaa tusalu ila lqubur xaggeeda hautukanina xaggeedaaba la diiday taas xagga tawxiidka loo diidaya dhexdeeda iyo hadday tahayna nijaase iyo waxtaasa laga baqaya wa tukrahu waxaa la nacaa fii xamaamin meelaha lagu qabaysto in lagu tukado xamaamka waxay ahayd meel biyaha lagu kululaysto oo lagu qabaysto aan lagu xaaja gudanin saxaraya kaadi ma aha waa lagu qabaysan jiray biyo kulul baa la dhigan jiray marka waa lagu qabaysan jiray wamaslakihina iyadana waa karaahiyo meesha dharka la dhigto maslak axamaam xamaamka maslakiisa meesha dharka la dhigo oo marka qofka uu qabaysanay dharka meeshu dhigto ee calihiisi waxa uu dhigto ayadana waa karaahiyo waqaaracati ariiqi wadada bartankeeda in lagu tukado qaaracatu ariiq yani jidka lagu socdo wey jidka dadka ay ku socdaan ee lugaha ku garaacaan luga qarciga waa garaaca lugaha lagu garacay lagu socdaa qarci la dhahaa waqaaracati ariiq dadka meesha ku socdaan maxaa yeelay zaxmana iyo khatar waa keeni kartaa madara naftaada u keeni kartaa meelahaana hadda nijaasa waa laga yaba inay kudhacdo wa fii masbalatin ayadana waa karahiya laguma tukan karo masbalada qashin qubka iyo qashinka lagu daadiyo wa fii kaniisatin ayadana sidoo kale kaniisada iyo mesha ilahay keyrkii lagu caabudo ee macaabida gaalada ah ayadana lagu tukan maayo la geli maayo oo asnaamta iyo quranka iyo waxaas a majzarati maayadana ku jirto majzarada waa meesha xoolaha lagu gawraco wey xoolaha lagu gawraco ayadana laguma tukanayo waa dhiiggii iyo qashinki waxa uuskiiy ku daadanayaan wafii kaniisati wakamrin iyo khamro naam wa calaa dahri lkacbati kacbada dusheedana kuma tukanayo kacbadii la yidhi hala qaabilo ya a sax wey waa mawduc maqsid maqsiga waa meelaha xoolaha muslimiinta xoolaha dadka dulmi lagu qaato ayaa maqsi la yihahdaa maqsiga canshuurta iyo ayay ku fasiraan lakin canshuur oo dhan maaha canshuur oo dhan maaha canshuurtu mar bay hadday khadmada dadka iyo maslaxada caamka ah iyo duruufaha iyo xoolihii zakawaadkaha iyo wixii kalena ama aan awood ugu qadan lahaynin ama ma ahe ayan ku fillayn ku fillayn maraafiqdii iyo baahida dadka iyo isbitaalladoodii iyo wadooyinkoodii iyo markaa dadka xoolahoodii wixii macquula ah in laga qaado heshiis lagu noqdo dhibaato ma noqonayso laakiin waa akhdu amwaali nnaasi dulman ayaa magsi la yihahdaa xoolaha dadka oo dulmi lagu qaado xaqdarre lagu qaado biduuni muqaabil lagu qaado wax nafci oo kasoo galaya caaido kusoo laabanaya aysan jirin middaasaa dulmi ahoo laa takula amaalku baynku bibail weeyaano nacam in baatil lagu kala qaato xaaraan markaasay noqonaysaa markaasay xaaraan noqon oo nabiga alay slam xataa waa kii lahaa islaantii xadda laga oofiyey zinaysatay waxay toobad keentay toobad hadduu toobad keeni lahaa saaxibu maksin saaxibu maksin midka asaga canshuurta qaada xoolaha dadka xoog qaata hadduu toobad keeni lahaa toobad uu maaragtay uu laga aqbali lahaayoo dambigiisa lagu dhaafi lahaa ayay toobad keentay gabadhan marka dambi weyn buu qofkaa leeyahay xoolaha dadka dulmiga iyo eh, xaqdarada ku qaato naam marka waxaa loo diiday meeshaasna dulmi ba de meel meel dulmi wey meelaha ilaahay lagu lg lagu caasiyo ee eh, munkarka lagu sameeye adoomaha ilahy lagu dulmiyana laguma cibaadaysanayo orod baa lagu dhaafi orod baa lagu dhaafaya sidii qoladii la cadaabay ree ree cabku nabiga alay salam maray waa kii orod ku maray ree thamud ree thamud waa musaalex mhm. wa fii qabrin qabri wa ilaa qabrin mutawajihin ilayh ya tiibay ugu celisaa dan wa calaa dahir kacba ye kacbada korkeeda kacbada ya de waan sheegnay khamrada wafi wafi kaniisatin ahe maxaa ku xiga halkaasuu idin geliya ninka waka maanta o dhan sax baan lahaay waxaan kuqoraya intaa wa iga fakatay wafi masbalatin wafi kaniisatin wafi wafi mesh maxaa ina qoran msin o fi mawdici maksin meeshaa maksiga canshuuraha wa kamrin wa fi mawdici kamrin ayaa ku xidha meelaha baararka ee khamrada iyo lagu cabe e khamrada la dhiga e iyaduna sidoo kale laanna waa nijaas khamradu nijaas wey weelkeeda iyo waxeed o dhan waa nijaas wa calaa dahri alkacba ey wa tukrahu waxaa la karaahaystaa calaa dahri alkacba kacbada korkeeda in lagu tukado nahyi baa kusoo arooray xadidkeeda daciif ha ahaadee kacbada korkeeda in lagu tukado iyado hala qaabilaan isku ogaay wa fii qabrin wa ilaa qabrin mutawajihin ilayh saasoo boqor qabri xaggiis uu ku jihaysanayo in qubuurta dhexdooda lagu tukado waxaa loo loo nacay najaasadaas iyo sadiidka iyo waxaas haddii la ogaado xaggeeda in loo jihaysto laqaabilo eh, muxuu ahaa qubuurta xaggeeda la qaabilana ayaduna waxa weeyaan dee tawxiidkii iyo cibaadadii baa khalad gelayso in xaggaasi asnaamta iyo wixii caabudi jireen qubuurtii caabudi jireen iyo in sadi dariica iyo ximaayat tawxiid tawxiidka la ilaaliyo arrimahaasa loo loo maartay loo nahyinaya naam laa tajlisu cala alquburi walaa tusaluu ilayha xaggeeda ha u tukanina waa kiin ahaa nabig sala allah alay wasalam wa fii macaatili libili geela xeradiisa ayadana waa la diiday xerada geela marka madaradiisa badan oo khatar buu ku gelinaya ama tashwiish salaaduu kaa tashwiishin karaa waxyaalahaasi ayaa loo diiday linajaasati shaaficiyad haddi <clears throat> waa najaas laa fi muraaxil khanamise ariga xeradiisasa maya oo si se dhehaysaa shaafici ariga xeradiis waad ogolaateen xadiis baa ku cadeeyey ariga xeradiis in lagu tukan karo xadiis baa kusoo arooray maxaa yeelay cabsidii laga qaba geela ariga lagama qabo dahaarada xaggeedana masaladu kamama hadlayse waa wax ka baxsan dhahaaro geel iyo ariga in la kala qaaday macnaheedu waxaad garanaysaa inay ciladu an ahayn najaasi iyo dahaaraan laga hadlaynin waxaa weyaan geelana waxaa loo diiday tashwiishka laga baqaayo musallig inuu tashwiishiyo ama maahe uu khatarba ku gaarsiiyo ama geeleyda iyo geeljiraha meelaha xoolaha geela ay ku ay fadhiistaan iyo sabada iyo meelahaas intay kugabadaan bay kusaxaroodaan ku kaadiyaan ayadana waa la yidhi najaasa madinatu najaasa yay u badan tahay arrimahaasay culimada ku fasireen khuliqa min ashaydaanna waa soo aroray laakiin ariga asaga nijaaso isaguna ma aha sida geel oo kale nijaasa ma aha lakin waxa weeyaan madaradii iyo wixii laga baqaayay geel looga cabsaday ayaan ariga asaga ku jirin cabsi ma laha lagama baqaayo nacam wa taxrumu fi thawbin <clears throat> wa taxrumu waa xaaraan arigdi waxay leeyihin shaaficiyadu ariga xeradiisa waxaa inuu xaail jiraan dhici karta bay leyihin xaail oo meelaan nijaas lahayn ama uun ku kaadinin ama gogol la kor saartay arrimahaasi kaga baxayaan qoladan kale niqaashkooda markay leeyihiin ariga waxaa logu tukada hadii nijaas tahay waxay leeyihin lacalow inuu xaail jiray oo mala iska saareen marka ixtimaalkaasaa galay wa idaa tadaraqa alixtimaalu batala alistidlaalu halkaasi la aadaan ixtimaal meesha hadduu imaado istidlaalkii baa buray <clears throat> laakin ixtimaal oo daciif haziila wey aad daciif ah ari meelu eh, gormaa intaas gogol nabiga aleyh isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa istifsaal meeshaasi lama kala saar saarin tarku istifsaali fi maqaami alixtimaal idinka qaacidadiini shaaficiyada atihi laftirkeeda yaan ugu radinaynaa tarku listifsaali fi maqaami alixtimaal yunazalu manzilat alcumuumi fi lmaqaal shaafici baa iskale ah, maxaa nabiga alay slam muna kala saarin gogol iyo gogol la-aan iyo gogol baa la dhigay waxmuuna dhihin marka waa eh, waa la israacinaya masle fuqahada de ay ka niqaashaan weeyaan oo aada u fiican wa taxrumu waxaa xaaraana fii thawbin maro in lagu tukado wa ardin ama dhul lagu tukado thoobkaa iyo ardadaasoo maqsuubeyna la dhacay dhul dad leeyahay baa dhacday ama guri dad leeyahay baa dhacday salaada aad ku tukanayso weligaa xaaraan xaaraamna ku jirtaa boos qof leeyahay baad riixday ama dhacday ama guri ka dhisatay oo ku tukanaysaa ama maryo dad leeyihiin baad dhacday waxaasoo dhan waa xaaraan salaadiisa ka waran watasixu bilaa thawaab salaadi waa asixi thawaabsa ma jiro bara'at dhima dhimadi wa waa beri noqotay salaadii la asaxday laakiin thawaab ma jiro oo salaad say ku ansaxday waxay ku ansaxday maradan waa maro lasoo dhacay iyo dhulka waa dhul lasoo dhacay iyo waa khaariji shuruudi salaad wey shuruuddu salaad kuma jirtaba a ah, shuruuddu salaad waxaa weeyaan dahaarat lmakaan wاthawb wاlbadan intiina waa daahir waa lahayaa dahaaradii laakiin inay xaaraam tahay oo lasoo dhacay waa khaarij waa ka baxsantahay shuruudii salaada ka baxsantah sideedaa dembi aad ugashay oo aakhira lagu haystaa oo aathimaad u tahay o dambowday laakiin salaadii iyo shuruuddeedi umuuraheeda kuma dhacaayo kuma dhacaayo marka waxyaalaha waxay kala qaadaya nahyiga markuu yahay fi daati almanhiy waxaa la nahiyey daatadiisa iyo markuunan hayn qaacidada yaa garan kara sacdi u dhihi jira yaa keeni kara wataxrumu waxaa xaaraana fii dawmi maro aw ardin iyo dhul maqsuubeyna la dhacay watasixu falaa hawaab salaadiis waa asixaysaa hawaab la-aan lianna taxriima fiha dikr fiiha licaarid naam fima dukira licaaridin wey baabu satr lcawra mala garabto ya وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد